بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وعدي حديث كان كبشرني أما علمي الحديث مصطلحا waxaa noo dambeeyey inoogu dambeeyey alcaali waannaasil kaas baan kaba soo baxnay kolley caaligana qayba ayuu kaba hadlay anwacda iyo umuurahaasi kitaabkii waa kitaab iska bilow ah oo dee way kaba badan tahay xagga naasilkana aqsaamta caaligu yeeshaba waxa qaabilaya uun qayb kale oo nusuulkii ah ama naasilkii ah bal intii uu inooga sheegayay ka waan soo aragnay iminka halkana casharka saaka wuxuu inoogaba bilaabmayaa riwaayat alaqraan waa umuuro kolley asaaniidda iyo ladaa'ifteed iyo wax ku tacalluqsan kaba mid ah intaas buu inoogaba bilaabmayaa isagaa markaa inoo tacriifinayo wuxuu yidhi aw rawaa amase haddii uu wariyo araawi raawigey can qariinihi ruuxii qariinkiis ahaa ka wariyo fi sinni xagga da-da qariin ugu ahaa aw ilmashaaikhi ama mashaayikhda la kulankeeda qariin u ahaa asalku waxa weeyaan labadan raawiye kala warinaya xadiidka inay kala wan yihiin oo dee waaba kuwaa isu sheekha ahe sheekhu uu dad la kulmay aan kan kale soo gaadhin ama aanu laba kulmin oo de waa markay asalkii sidii dee wax loo kala warin jiray haddaba waxa weeyaan laba shaqsi oo dee lagu tirinayo xaggii da-dii bay iskaga dhow yihiin ama mashaayikhda waa ta asalkaa ah ee mashaayikhda la kulankeedii oo sheekhyo keliyay la wada kulmeen ama sheekho siman bay wax ka wada qaateenoo umuuraha xagga isnaadka kuba tacalluqsan bay ku siman yihiin da-dii way badantay waa qaalibe laakiin kolkol laba ruuxoo aad u kala weyn baaba sheekhee la wada kulmi kara luqaygii mashaayikhda iyo wax ka qaadashadoodii dad saa haddaba ahaa haddii ay iyagu dhexdooda kala wariyaan oo midkood kii kale ka wariyo fa aqraanun fa riwaayatu aqraanintaa lagu magacaabaa aqraan baa lagu magacaabaa markaasuu ibnu salaax kuba tacriifiya aqraantu waxay noqonayaan almutaqaaribuuna fi sinni walisnaad kuwa xagga da-dana isku dhow ee waa qaaliban taasi dad xalqa ku kulmoo sheekh keliya wadala aada u kala weynaada ee laakiin iyo walisnaad xaggii isnaadkiibay isku dhow yihiinoo ama sheekhiya wax ka wada qaateen ama sheekhiya isku dabaqaa ayay wax ka wada qaateen dadka caynkaas ahaa haddii iyaga midkood kii kale ka wariyo waxaa lagu magacaabayaa riwaayatlaqraan oo markaa faaqiraan ay fahuwa isagu annowcu ah nooca weeye almusama lagu magacaabo riwaayat alaqraani riwaayat alaqraan lagu magacaabo kaas buu noqonaya kale fawaa-idiisa waxaa ah, labadan shakhsiyeed isla dabaqada ahaa sheekhee la wada kulmee xaggii sanadkii ku wada sinaa ruuxu hadduu arkay iyagoo midkoodkii kale ka warinayo uu taasna garanayo dee waxa weeyaan ishkaal kuma imanayo wuxuu ogaa inay isla dee dadkaas siman ay yihiin haddana uu arkay isagoo midkoodkii kale ka warinaya waxaa dhici karta inuu uba qaato meeshan qalad inuu galay halkan fulaan can fulaan ay tahay in meeshan cantu wowba ay tahay oo fulaan iyo hebel baa labadanaa wada warinaya xadiidkiio hebel ka wada warinaya ayna iyagu kala warinayn taasaaba uu u malaynaya markaa imika halkan oo la ogaado dannigii taa loo malayn lahaa ayaa lagaga badbaadayaa ruuxu dee ruux kastana dadkii mansiladiisii uu lahaa buu dejinaya dannigii loo malayn lahaa in meesha taxriif iyo tasxiif galay oo cantani asalkeedu wow ahaaye can kasoo bawow kasoo bedelantay ayaa lagaga aamin noqonaya balkaa waxaa la yidhaahaa riwaayat alaqraan wasanafa waa alifayoo fiihi nooc canfigiisa abusheekh alasbi anwaacdan arki doono inta badan kolkolbaaba weliba sheekh keliya maahay intaasoo sheekh taaliifaadkoodu ay kuba kulmeen oo intaasoo kitaab markaa mowduucan lagaba alifay e bal noocan waxaa kitaab u dejiyey abusheekh al asbihaaniyu ninkaa laqabkiisu yahay abusheekh kolle kunyadiisa abu muxamed baa la yidhaa ee magaalada asbahaan loo nisbeeyey oo magaalo weyn oo jirtaba imiko aada u weyn oo dee maraakistii cilmiga iyo xufaadu ay deganaan jirtayna kaba mid ahayd amaba hala aqriyo asbahaan ha laydhaah amafa hala aqriyo asfahaan oo imikaba eeraan ku taalla weeyaane sheekhaas nisbadiisu ay taa tahay ayaa kitaabu dajaalkana abusheekh koley xaraf siyaadaha ku jiro badee waa saxan doontaan waa abusheekh kunyadu ama laqabku waa suuro kunye kole waa nin xaafida kunyadiisa sidaan soo sheegay abu muxamed baa laydha waa la qabtani cabdulaahi ibnu maxamed ibnu jacfar ibnu xayaan baa magaciisu yahay saddex boqol iyo sagaaliyo lixdankii hijrada ayuu dhintay kutub kala duwanayna soo gaadhayna uu leeyahay kitaabkan uu sheegayaana ka mid weeyo magaca kitaabkiisan waxaa la ydhaa dikru laqraan wa can bacdihim bacda dikru laqraan wariwaayaatuhum can bacdihim bacda waa juz madbabalama dee juz waa dee iskaba roonaanaya ilaa dhowr boqol oo bal matalan xadiis waa ku jiraan oo aqraantaasi ay kala warinayeen waana madbuuc isagoo muxaqaqo iyo weliba juz kaloo isaga cawaalidiisa ay la socoto ayuu madbuuc yahay haddaan dikru alaqraani wariwaayaatu maca bacdihim bacdaa taasba weeye ayuu oo markaa wuxuu oranaya xadiid buu soo dhiganayaa xadiidkan sanadkiisa waxaa ku sugan laba ninoo aqraana oo kala warinaya wax marka taas buu tatabucay oo dee tatabuco aad u fiicanna waa tatabuco waata aan leenahay kolley markaan eegna arqaamta taaba ayaa kaba mida taaliifkii baabkan marka miaal buu halkan inoo sheega sheekhu inoo dhiganaya wuxuu ihi kamaa rawaa suu wariyeyba waa miaal koley dabcatu daari diyaa kamaa rawaahu baa ku sugnayd waatuu wariyey oo halkan dee hay ay raacdeen axmed bnu xambal can abi khaysamata zuhayr bni xarbin can yaxya bni maciinin can caliy bni اlmadiniy can cubaydillaahi bni mucaadin can abiihi can shucbata can abi bakr bni xafsin can abi salamata can caaishata qaalat annahaa qaalat sanadka imaam axmed baa xadiidka warinaya imaam axmedna axaadiid aad u badan oo hulaasiya aduu leeyo isagiiyo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saddex shaqsi inuu u dhexeeyo bal hulaasiyaadkiisaas waa la ururiyey kitaab gaaraa loogu qoray sharxaadu fiican oo nafahaatu sadri lmukmad laba idhaao safaariini leeyahay laba mujaladoo burburan ku madbacaysanna waa laguba sharxay oo weliba sharaxaadu sareeye ah safaariini sharaxiisaasi maanta se xadiidkan isagiiyo rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu caley dee dadka udhexeeya waan aragna tirada badan waxay ka yimaadeen riwaayatulaqraankan bay ka imanayaan dad dheesina oo sheekhiya wada lahaa ama la wada kulmay xaggaa sanadkii kuba sinaa oo dhexdoodii wax kala warinayo taasba weeye hadaba inba lafdiga xadiidka waan gaadhi de lafdigan horta iska aqriyo qaalat kunaa aswaaju nabiyi sala allahu calayhi wasalam sida nusqooyinka qaarkood waa ta dhacday in axmed bal imay suurtogelin ama inan dee u laadmo kitaabkiisa waxaa kaloo dee axmed la wadaagsaday muslim saxiixiisa waa ku sugan yahay marka iyadoo nusqooyinka kitaabkood barhkood halkan kaana aswaaju nebiyi dhacday kolley muslimna xadiidku waa ku sugan yahe waa sida ku sugan oo ah kaana aswaaju nebiyi sala allahu calayhi wasalam kolley saxiixa muslimna ninkii doonaya xadiidka inuu kaba raadsado waa raqamka saddex boqol iyo labaatan waa kitaabuulxayd buu kuba baabka adugu ou markaa qadarka bal inta biyaha ee lagu maydho qadarkeed waa tarjamada nawiya marka laega qaadiciyaad iyo baabka waaba bilowyadiisa ayuu kuba sugan yahay haddaba waxay ahayd kaana aswaaju nabiyi sala allahu calayhi wasalam haddaan kuna nidhaana dee waxaa jirta marka aan ismigii kaana ka dhigna aswaaju nabiyi sala allahu calayhi wasalam asalka wuxuu ahaa ama luqadii badnayd ee aada u fasiixayd inaan dee damaairtii ama aanay la xidhiidhin inee ficilka la ifraadiyo oo aan dox damiiro la xidhiidhay aanu jirin oo damiirka ama tasniya lahaado ama jamac haba lahaado sida nuununis waa inooguba sugan oo ama kaana la yidhaaho ama kaana taswaaju nabiyi laba yidhaaho laakiin luqa jirta kollay luqada ay ku magacaabaan luqatu akaluuni lbaraakiisu ay yidhaahaan oo iyadoo ficilkii uu musnad uu ku yahay oo loo tiiriyey ismi daahira haddana ay raacaan dee waxa weeyaan damaa'irtii ay raacaan oo bal taasi waa luqada akaluuni albaraakiito wa asiru najwa aladiina dalamuuna barhkood ay kuba xambaareen haddaan si kale laba icraabin Eh, laakiin waa luqo jirtaan leeyo bacd alcarab ay lahaayeen taasi marka haddaan taan idhaahno aswaaju nebiyina waan iskaba rafcinaynaa markood baa dee si ay haddii weliba kaanat ama kaana inoo sugantahay kutubtii xadiidka inooguma sugantahay bal dee waxaweyaan iyadii umaba sii baahnin tawjiihaadkeedanoo waxaaba dhici karta min bacdi ruwaatun inay kaba dhacday ee eh, laakiin haddii aan nidhaahno barhkood baa aswaajda halkan nasbiyey oo ikhtisaasaan kuwa nasbiye oo yihi kunna waxay ahaayeen akhusu aswaaja nabiyi sala allahu calayh wasalam yaakhudna waa si luqadaasna ay uga badbaadaane laakiin dhibaato ma jirto waa loga jirta yaakhudna kuwa qaato oo gooya min shucuurihina timahooda ayay wax ka mida goyn jireen xataa takuuna ilaa ay noqoto shucuurtii kalwafrati wafradoo kale ay noqoto kolley wafradu waa timaha bacd alculamaa iluqa waxay ku tagaan in limada noocan laydhaa ay iyadu kaba badan tahay laakiin tay raajax yeelaan kolley alfaadaha meesha timi alwafra ee dee baabka timaada xagga timaa alwafra iyo allima iyo aljumma saddexduba way yimaadaane wafradu waa ta ugu yaro waa timu markay ilaa dhegaha ku siman yihiin taas baa wafra lagu magacaabaa alimana waa wixii halkaa ka dhaadhaco ilaa garbaa u dhaadhaco jumladuna way kaba badan tahay oo timada haddii ay noqotay waa shacra naasil ila lmankibayn lima laba yidhi inta badan axaadiida rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caley timiisa way kuba soo aroortay jumladuna way kaba sii badan tahay bal markaa waxa weeye halkan way goyn jireenoo dee ay noqdaan saawa farad oo kale sababtuna waa rasuulka ilaahay dabadiis salawaatu ullaahi wasalaamu calayh umay baahnayn tasiin timahoodii ay qurxiyaan ee had goorna ay kaba shaqeeyaan iyo taas waxba umay baahnayn marka waa takhfiifan de waxa weeyaan can mu'natina suuqa duciyaadii u kaba cabiro in shacarkan iyo ka shaqaynteediiyo taas iyo iyagoo tasayunka jaanibkaa kaba tegay ayay timihii iyaga u badnaan jiray dumarka oo ah quruun iyo dawaa'ib iyo wax laydhaa inay yeeshaan timo dheer ay yeeshaan ayaa wax ka mida iskaba goyn jireen taasoo wafro oo kale ay kaba dhigi jireen xataa takuuna kalwafrati faaxmed walarbacatu khamsatu maqran axmed iyo afarta isaga ka dambeeya khamsatum shantooduba aqran aqran wey waa waxa sanadka badiyeyna oo wuxuu uu leeyahay bal iminka axmed ibnu xambal abu khaysama yaxya bnu maciin cali bnu madiini cubaydullaahi ibnu mucaad intaa weeye intuba dad isla dabaqah dhammaantoodba waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwii ugu waaweynaa bal geeriyadoodu way isku wada dhadhowaayeen oo bal matalan markaan eegno intoodaasba oo imika intan laba boqol saddexiyo soddonkii ilaa laba boqol koob iyo afartankiibay dhimashadoodu intaba ahayd laba boqol saddexiyo soddonkii ilaa laba boqol koob iyo afartankii oo waa dadka isku dhow waa dadkaa siman ee aqraanta ahaa marka haddana waa kuwanoo midkoodba kii kale kaba wariyey e maxay noqon taasi waa mithaal aada u cad e riwaayatul aqraan oo halkii aan kutubta aqraanta iyo dhigta ay kolkol laba keliya ku kaaftoomayeen imaka dee shan baan haynaa xadiid midkoodba ka kale ka warinayo oo haddana is-aqraana waana waxa sanadada dheereeya oo imaka sanadkiida waa kan batay فأحمد والأربعة خمستهم شنتودبا أقران أقران حديث كسان شيء مسلم ووريا لكن ده أقران تنساء كما سقناه استوى عبيد الله بن معاذ cubaydullaahi bnu mucaadoo shanta nin ka mid ah isna aabihii ka warinaya dariiqa sanadka intiisa dambe cubaydullaahi bnu mucaad can abiihi waa muslim ee waa axmed riwaayadiisa ayaa imaka sanadii dhacday taasi waa mid bal intaan xadiidka ka bixin imaka waxa uu dee markaa anigaan leeyahay axmed maan hubsan riwaayadiisii umaan laamin laakiin waxa halkan inooguba sugan can caaishata qaalat kolley saxiixa muslim xadiidkani xadiid kaluu la socday oo maydhidii rasuulka ilaahay qadarku wax ku maydhanayee abuusalamo iyo nin ay caasho xagga radaac ku walaala ahaayeen ayaa u soo wada galay oo markaa ah, walaalkeeda radaaca ah weydiiyey bal rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh maydhigiisii khaasatan janaabiya uu kaba maydhanaya siduu ahaayo markaasay si ay ficlan ay wax ugu barto ayay biyo intay tidhi keenee saaca qadarkeedaha iyadina waa dee waxa weeyaan <laughs> labadooduba maxrab bay u ahaayeen ayaa dee intay asturtay oo malaa madaxooda laga yaabaa inuuba muuqday ayay biyihii madaxeedii ku shubtay markaasaa deeta ay tidhi saasu u maydhan jire ama qadarkaasu ku maydhan jire balte kan wadaa xadiidkan markuu halkaa yimi saxiixa muslim iyadoo intaasi ka horeysay qaalad bedelkeeda qaala ayaa taale oo markaa macnuu yahay abusalama oo xadiidkii warinayay ayaa hadalkan leh oo ah aswaajtii rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh saasay yeeli jireen oo taas dee waana kan caaisho iyo umu salama iyo dumar kaleba waa soo gaadhay oo dee inuu iyaga ka wariyey unbay markaas noqonaysaay bal saxiixa muslimta ku sugan qalad bedelkeeda waa qaalo oo markaa abusalama nin kalena way wada socdeene laakiin isagaa xadiidka warinaye inuu yidhi kunaa azwaaju nabiyi sala allahu calayi waslm bal markaa waxaa la hubsasho imaam axmed halku ku wariyey iyo bal siduu u wariyey laba hubsado oo inuu yahay arinkani wax abu salaamo kalaamkii iyo inuu caaisho kalaamkeediiyo saxiixa muslim waa abu salaamo kalaamkii inuu yahay bal taas haddaba maxaa la yidhaahaa riwaayatulaqraan baa la yidhaha midkood baa kii kale ka warinaya nooc kaloo kasii khaasan baa jira waa kan dhigtayoo wuxuu dh amase rawa hadduu wariyoo kullun mid kastoo min alqariinayni labadan qariin kaba midi can ilaakhari ka kale uu ka wariyo fa mudabbatun kuwa siman weeye simana weeye haddaan idhaahno akhdan min diibaajati liwaji wejiga labadiisan dhaban ayaa diibaajata ilwaji laba labadan raawina isku noqnoqdayna waa dadkaas siman aan kala horeyn ama aan kala dambayn markaasaas ama famudabajun kula qurxiyeyba weeye famusayan bal carabi ahaan walow taasi dhici karta inuu lafdi mucarabo noqdo macna tadbiij oo bimacna tasiina wahuwa noocan haddaba mudabajka laydhaa akhasu waa ka khaasan yahay mimaa qablu kii ka horeeyey riwaayatulaqraan wuu ka sa waa qayb riwaayatulaqraan kama mide eh, laakiin wuu ka khaasan yahay oo si uga khaasan yahay waxa weeye ka hore ninkii qariinka ahaa ayaa qariinkiisii kale ka wariyey laakiin kan kale dib isagii ugamu warin ama mudabajku muxuu noqonaya waa riwaayat laqrani laakiin labadii qarin baa mid kastaaba ka kale ka warinaya fulaan oo dee qariin ah ayaa bal maalan imakase axmed oo kaleoo abukhaysamo kaba wariya suhayr ibnu xarbin suhayrna isagii dib uu haddana xadiid kale ugaba wariyey bal taas baa waxa weeye adigu riwaayatulaqraan oo markaa tadwiijku ama mudabajku weyaan wasanafa fiihi daraquniyo daraquni waxa weeyaan waa alifay noocan waliba kitaabkaa aan sheegaye asbihaani qayb badanoo ka midii aqraanun may ahayn dee tadbiijkana amhilo badan baa laga helayaa oo iyaguna tadbiijkii ah haddaba wasanafa waa alifayo fiihi noocan fiigiisa daara bal ma ogi kitaabkiisa waa dhowr marka ajsaadii xadiiiga ahayd ee koobkoobnayd buu malaa dhowr yahay in la madbaceeyeen kale bal isaguna kitaab buu dejiyey marka amhiladii oo noocan ku khaas macnaha ujeedada ruwaadii iyagu dhexdooda iyagoo aqraana mid kastaaba ka kale ka wariyey ayuu amhiladii iyo axaadiistii taa ku soo aroortay ayuu ku ururiyey wadalika ka riwaayati abi hurayrata can caaishata radia allahu canha wa riwaayati caaishata canhu oo abuu hureyra caaisha waxauu ka wariyey caaishana isaga way kaba warisay wa riwaayati zuhriyi can abi zubayri wa abi zubayri canhu zuhri isagana riwaayadiiba muxamed ibnu muslim laba yidhaaho waa dabaqadiisa un zuhri dabaqadiisa zuhri marka abu zubayr waxbuu kaba wariyey waa abu zubayr canhu riwaayati abi zubayr canhu abu zubayrna isagii dib buu ugaba wariyey waa mudabajkii wamaalikin waka riwaayati maalikin maalik riwaayadiisii weeye can ilawsaaciyi awsaaci uu kaba wariyey waalawsaaciyi canhu awsaacina koley qayb badan amtilada kamida kaa hore ee abusheikhleeye bay kuba sugantahay xataa kuwan imaka aan hayno awsaaci riwaayadiisa uu wariyey ee uu ka wariyey m maalik awsaaci awsaacina uu maalikaba wariyey waa mudabajkii waa axmeda axmed riwaayadiiba weeye can ibni lmadiniyi cali bni cabdilaahi bni jacfar weeyaane uu kaba wariyey wabni lmadiniyi waka riwaayati ibni lmadiniyi canhu can axmeda waa arimaha isku noqnoqonaya waana dad isla dabaqo ah waa dad aqraana oo midkoodba kii kale kaba wariyey bal markaa kaasna waxa weeye dee wixii aan lahayn faa'iidadii aan lahayn aqraan bay noogu sugantunba halkana imanayse mudabaj baa la ydhaa halkaan riwaayatulaqrano qeyb kaba mida ay mudabajku ahaa buu intaa inoogu dhammeeyey wuxuu idhi aw amase rawaa waa wariyey oo raawigii caman shaksi buu ka wariyey huwa isagu duunahu isaga ka hooseeya oo duunkii oo martaba ahaan ama da ahaan uga yar ay askharu minhu isaga ka yar xagga da-da ow amase fii martabati alaakhiriina canhu dadka isagaba ka wax ka qaadanaya wax ka warinaya martabadood kuba sugan buu kaba wariyey faakaabiru can asaaqira ay fa riwaayatu akaabirakaasi waxa weeye dadkii waaweynaa riwaayadoodii can asaaqira kuwa ka yaryar ay kaba warinayeen bal haddana halkan wuxuu inoogu sheegayaa sheekhu raximahullahu tacaala intuba tasaaniif gaara ayaa loo dejiyey oo kala duwane culimadna ilaahay ka raali ade ay kuba ururiyeen si ay masaa u dabdiyaan iyo waxyaalaha asaaniidda kuba tacalluqsane haddii ay dhacdo laba shakhsi oo kala weyn dee inay iyagu kii yaraa ka weyn ka warinaya waa tii badnayd taasi waa caadi hadday labadan isimayiin siaan soo maray oo muuraha sanadka ku tacalluqsan ay kuba simayiin inay dhexdooda kala wariyaan ama waa riwaayatul aqraan dee tadbiijkiina waa soo gelaya haddaba baa kaba duwanoo shakhsigan baa shakhsi isaga rutba ahaan uga hooseeya miqdaar ahaan iyo cilmi ahaan ama da ahaan uga yar oo dadkii isaguba uu sheekh noqon lahaa ah ama dee dadka uu sheekh ahaa la daaba oo kuwa dee qariin u ah ayuu wax ka wariyey kollayna de waa tawaaducoodii iyo ama cilmigu siduu keenayo bal sidii hadal axad asalaf mala ibnu mahdi buu ahaaye ruuxuu caalimo noqonaya xataa yaahuda canman huwa fowqahu wacanman huwa milahu wacanman huwa duunahu ilaa ruuxii ka sareeyey cilmi ahaan iyo ahaan iyo wax ka qaato kii la sinaa waa aqraantii kii ka hooseeyey oo hadduu wax dee isaga ka maqan ruux uu aada uga yarba uu kuba sugan yahay cilmiguna waa mawaahib ruuxna ma wada koobi karo ee taasi oo waa dee ruux cilmidoon oo dhab ah cilmidoonkani dhabka yahay ama ruuxa kale dee umuurahaas wixiis odhan malaa waaba dee si waxay nuqsaani uguba sugan tahay ama waxa weyaan dadkii laga yaabo istidhaaho aba lagula yaabi hadaad ruux sidaasa kama wariso dadka caynkaasa kama warinayo oo ruuxaan dee dalabkiisa cilmi dhabta ahayne arintiisu aan cilmi doon ahayne tawaaduca isaga kuba sifoobay dadkaba cilmigu u farayo inay kuba sifoobaan hadaba hadduu kaa kaba wariyo waxaa la odhanayaa riwaayatu akaabir can asaaqir ayaa la odhanayaa arrin dee bal culimada tawaaducoodii iyo umuuraha si way nooguba sugan yihiin iyo dalabkoodii cilmi ee aan wakti lahayn iyagoo waaweynaaday dadkii ka yaryaraaye iyaga dalabadooda ay wax kaba warinayeen arinta kale ay nooguba sugan ruux hadduu tan ogaado maxaa meesha imanaya inuu ka badbaado ka aamin noqdo inuu u qaato meesha riwaayadan isweydaar iyo qalbi inuu dhacay anfacaya ruux hadduu ku ogaayo marka san oo kale mithaalka iyo uu noo soo wada zuhri oo in badan maalik uu wax ka warinayo maalik sheekhiisa ahaa uu arko imaka zuhri oo maalik dib wuxuga warinaya waxaaba dhici karta inuu qaato meesha in isweydaar dhacaye arintu ay tahay dee maalik can zuhriy laakiin halkan taasuu kaga aamin noqonaya marka wuxuu yidhi ka riwaayati zuhriyi zuhri riwaayadiisii wayo can maalikin maalik uu kaba wariyey walaصl fiihi halkan waxaa asal u ah oo dee abu noqonayo dadkii asal imaka u ah xagga riwaayat اlakaabir can اlasaqir riwaayat الnabiyi salى اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahay warintiisii can tamiimi daariyi tamiimu daari uu kaba wariyey khabar aljasaasati daabada aljasaasa la odhanayay ee waxu basaasaysay dee bal marka la eega warkeedii uu kaba wariyey koley waa xadiidka saxiixa muslim inoogu sugana aada u dheer haweneydii faadima bintu qays baana warinaysay koley xadiidku uu dheera waxay arintu ahayd un iyadoo tamiimu daari soo islaamay rasuulkii ilaahay uba yimi markaasuu qiso ugaba waramay qabsatay iyagoo dee malaadooni la socdo bad ay dabayla ku kaceen oo muddo dhan ay iska sabaynaysay baddii oo itijaahi kaba lumay markii dambe meel jasiiro ah oo jasiirtaa badda un kaba mida ay kuba tuurto kolley dhinacyada bari ah markaa ay ka dhaadhaceen ay jasiiradii u dhaadhaceenna ay la kulmeen daabo waa timo ama dhogor iyo waxay qariyeen oon la garanayn xaggeeda hor iyo xaggeeda dambe aan lama kala garanayn markaasay cabsadeenoo iyagoo kaba cabsadunbaabay laba hadashay oy tidhi nin baa ku jira halka adayrkaa waa meel adayr oo waxa weeyaan aada warkiinana ugu baahan u tago markiiba cabsi kale sii gasho xaggii markay u carineen bay nin aada u weyno julmigiis weyn oo xidhxidhan ay uguma tageen bal khabarku waa dheeraa eh, makana dee waa kaa saxiix muslim inooguma sugan haddaba xadiidka maxaa kuma sugnay rasuulka ilaahi baa dadkii yidhi isu kaalaya markay isu yimaadeen buu ku yidhi maa jamactukum liraqbatin walaa lirahba anugu idinmaan kuu yeedhinoo idinmaan soo ururin raqbo de ama wax idin targiibinaya cabsi jirtiya taase walaakin jamactukum liana tamiima adaariya kaana rajula nasraaniya fajaa fabaayaca aslam ninkaa waxaan idiin soo ururiyey tamiimu daari wuxuu aha nin nasraaniya markaasuu u yimi oo waa kan mubaayacooda uu islaamay waxadaanii xadiian waafaqa aladii kuntu uxadiukum wuxuu ii waramayn uu iigu sheegay xadiid waafaqay kii aan anigu dajaal iyo umuuraha idinkaba warami jiray waafaqay ayuu ii sheegay marka rasuulka ilaahay baa qisadii uu sheegay waa kan dadkii intuu soo ururiyey si isagii looga maqlo ayuu yihi waxaan soo ururiyey dee ninkan tamiimu daari oo soo islaamay ayaa wuxuu ii waramay xadiid waafaqsan kii aan anigu idinkaba warami jiray dajaal iyo bal xadiidku waa dheer iyo waa xadiid dheer saxiixa muslim qaybihiisa dambe kuba sugana waa u laabmi doontaan wada aqrintiise laakiin maxay tahay marka halkan maxaa kuba sugan dee riwaayatulakaabir can ilasaaqir bay asal u tahay rasuulkii ilaahay baa tamiim mudaari arintan kaba wariyo waa qisadiisan weeye waafaqsanaydna waxyaalihii uu rasuulka ilaahay kaba waramay dajaal kaba waramay waminhu hadaba min nooci riwaayat akaabir can asaqar wa minhu noocan waxa kaba mida ah, oo isagiibaa sii kala baxaya haddana qayb ka sii khaasan walow uu riwaayat akaabir can asaqar macno guud yahay haddana furuuc buu yeelanayaa anwaac sii khaasuu yeelanaya markaa noocan waxa kaba mid oo ka khaasan oo min nooci riwaayat akaabir can asaqar riwaayatu aabaa'in can abnaain aabbayaal waxay warinayeen inamadoodii kaba warinayeen ninku hadduu inankiisii kaba wariyo waa riwaayatulakaabir can alasaaqir tii horena way ka khaasan tahayoo dee weliba waa qoyskan keliya aabba inankiisii kaba warinaya waa mid waasaxaabati can ilatbaac asxaabtii waxay warinayeen oy atbaacdii iyaguna kaba warinayeen waa saxaabi wuxuu warinayo atbaac kaba warinayo taabici walow ay akhbaar iyo umuuro kale u badantahay saxaabadu waxay taabiciin ka wariyaan haddana axaadiid baa jirta waxoogaaya oo saxaabiyiintu wariyey taabici ka warinaya taabicigaasna saxaabi kale saxaabigaasna uu rasuulka ilaahay kaba warinayo waa baab riwaayat alakaabir can alasaaqir ayay tani kaba mid tahay oo xataa haddii saxaabigan iyo taabicigani da-dii ay iskuba dhow yihiin dee qadarkii saxaabanimo iyo rutbadaas buu kaga weyn yahay oo baab riwaayat alakaabir can alasaaqir uu noqonaya kole xaafid alciraaqi kitaabkiisana taqyiid waladaaxe muqadimada ibnu salaax axaadiida baabkaa koley waa soo wada arooriyaaba ama labaatanayuu soo arooriyaa jaanibkaasa weeye maaha un arintu inay akhbaara un u wada badan tahay laakiin axaadiidna way jirtaa laakiin jaanibkan akhbaarta uba badan wasanafa waana alifayoo fiiha noocan waa noocan dee ay imaka aan hayne riwaayat alaabaa can alabnaa taas iyo saxaaba can alatbaac alkhadiibu khadiib baa kitaab kley nafiista u alifay xaafi bnu xajarna kitaabu cunwaankiisa ama jusuu kaba dhigay cunwaankiisu yuu kitaabkan kusoo talkhiisiya nusatu saamiciin waxa weyaan fii ma rawaahu saxaabatu can itaabiciin oo waa jus madbuuca bayan leeya bal muxaqaqa ayaa jiro xaafid bnu leeyo kitaabkan talkhiis u ah oo riwaayaadkii saxaaba ay wariyeen oo kitaabkaasi malaa isagu axaadiiiya taasee xurufta mucjamka kumuu tartiibsaneen kaa khadiibe isagu xuruuftii mucjamku ku tartiibiyey ilaa dhowr iyo soddon riwaayana way kuba sugantao jaanibkaasa walow qayb badani ay dee tahay saxaabo kala duwani waxay kacbalxbaar kaba wariyeen akhbaar kale ay tahay inay axaadiid tahayne laakiin balkaa xaafid bnu xajarna waa jus iyadu markaas cinwaankaa ku madbacaysa nusratu saamiciin oo muxaqaqaan leeyahay oo kole kitaab ahaan aanu hayo ka riwaayat alcabaasi cabaas riwaayeyba weeye can ibnihi lfadli inankiisa fadli uu kaba wariyey wa riwaayati waail ibni daauud waail ibni daauud ninka laha riwaayadiisii way can ibni bakrin oo kutubta sunanta ayay kuba sugan tahay tani wa ka riwaayati alcabaadilati alarbacati cabdullaahiyadii afarta ahaa waa cabdulaahi bnu cabaas iyo cabdulaahi bnu cumar iyo cabdulaahi bnu camrin iyo cabdulaahi bnu zubayr kole ibnu mascuud iyo nimankii cabdulaahiyada la odhanayo badnaayo laba boqol kaba ziyaadsan barkoodna saddex boqol ay gaadhsiiyeen saxaabada ahaa kuwaasi kuma jiraane afartan baa way dee saxaabadii yaryarayd markii dambena ilaahay cumrigiibuu u dheereeyey iyo akaabirtii saxaabadoo dhammaatay bay joogeen cilmigoodina loo baahdo markaasi alcabaadila kuwaas bay ahaayeen ibnu mascuud hore u dhinto kuma jiro waayo khilaafadii cuhmaan buu dhintay riwaayadooda qolooyinkaasi ay wariyeen iyo wa abi hureyrata abi hureyre riwaayadii iyo wa mucaawiyata wa anasin can kacbi axbaar intuba waa akhbaar aan ahayn axaadiidkii rasuulka ilaahay nin kutubtaa hore aada u yaqaanayna u hayo cahdigii abuubakrin ama cumar soo islaamay oo dee dadkii yahuudeed ee reer markaa yamaneed mid ahaa hadaba akhbaaray kama wariyeen isaga aan axaadiid ahayn kole kutubta aan tilmaamaya sida kaa xaafidiyana in badani way kuba sugantao noocyada ama miaalada de uu soo qaadanayo miaal miaal uu soo qaadanayo way ku jiraanba bal kuwaasna waa maxay riwaayat ulakaabir can alasaqir bay iyagu ka mid yihiin waana nooc khaasa ama riwaayat abnaai can ilaaba waa dariiqii kale waa siyo de waa dadkii kale waaweynaa wax kale warinayay hadday taa hore riwaayat alaabaai can ilabnaai aan nidhi waa min baabi riwaayat alakaabir can ilasaaqir iyadoo inamadu warinayaan oy can ilaabaai aabbayaashood kaba warinayaan iyada taasi kuwani waa amsilo kooban taa imaka horeen haynaaye tani fa kaiiratun way badan tahay waliba waa khasu minhu tanbaa iyadna qayba yeelan intana taaliif baa jira siuu inoo sheegi doonee waa khasu minhu waxaa kasii khaasan oo noocan riwaayat laabnaa can ilaabaaha iyada weliba nooc kaba mida ah oo dee wixii kaba sii farcooymo kasii khaasan marna waa ruuxa wariyey can abiihi can jaddi habihii wariye abihiina ama dii awowgiio ama damiirku isaga ha u waayo waa qaybo kuwa canjadi damiirka ku jira uu laabmayo raawiga hore oo abiihi iyo canjadihi labada damiirbar ka horuun ay u laabmayaan iyo kuwa damiirka canjadihi ku jira aabbahan u laabmayo way jiraan sida camr bni shacayb can abiihi canjadiye tanna waa mid kaba sii khaasano wasanafa fii dalika jamaacatu tan maaha mid iyo lababa jamaaco culimada kaba mida ah ayaa alifay oo koley ay kaba mid yahay xaafid ulcalaayi alwash lmuclam oo madbuuca xaafid ibnu xajarna wuxuu sheegaa inuu kitaabkiisa talkhiisiyu weliba taraajim badan ku kordhiye laakiin kiisa in la hayo war uma hayo dee talmiidkiisii sakhaawiyan oo soo naqliyaanba kalaamyadiisaase eh, laakiin kan kale oo dee xaafidulcalaay oo waa kan ah man rawaa can abihi can jaddi kolkol aabbayaashuna way isdabagalaanoo sidoo xaafidilaa ilaa afar iyo toban aabbo waa iyadoo ay can abihi sii loo wadayay afar iyo toban ay gaadheen ayaa malaa waa inta ugu dheeray arkeen bal taasna laakiin jamaacaad baa iyaga tadna kutub u dejiyey qaybo ka mida ah waa lahayaabaan leenahay oo ruuxii dee ihtimaam ama himo sare leh waa helayaa wayntaqadaha waayo maantana dee haddii kutubtu kolkol kitaabka waraaqda ku qoranu ahayd kutubtii markay elektroniba u badnaatay xataa iskaba daa isagoon la madbacayn baa makhduudaadkiisii laga helayaayoo laga helayaa un dee bal matalan tareedada waa kitaabkii oo makhduuda ayaaba la helayaa oo dee kutub badan iyagoo makhduudaadkii ruuxuna uu la bixi karo eegina kara hadduu bal ha aqrin karaba dee oo hay u suurtagelayso waxaa farta ku qoran inuu aqriyo bal waxaan leenahay waqtigeenan dee wixii kutub ahaa iyo jaanibka iyo cilmigii halkaa kuba sugnaa aad iyo aad buu dee walow himadii ay gaabatay oo haddana waqtigaa hore la dadaalaya gacmaha wax lagu qoranayo cilmigii jiray aanu maanta jirin bal wixii uu yahay uun wax imaka himadiiba sii gaabiyey uu noqday arinku haddana dee umuro badan baa jiro dee kutubtan imaka aan arkayno inteedii badnayd xataa kii makhduud lagu hayeyna makhduudadii laba helayo wain taqadama hadduu hormaro oo mowtu axadi qariinayni laba qariin mid ahaan geeridiis ay inayni laba ishtarakaa wadaagsaday fil akhdi qaadasho can shaykhin wax kale maaha waa xaggii sanadkuunbay gees kagala sinaadeen marka sama sinna da-doodna isuma dhowaa ee eh, laakiin xaggii sanadkay gees sheekh keliyay wax ka wada wariyeen labadaa mid ahaan geeridiisu hadday horeyso oo tii kalena dee in badan ay kaba horeyso fasaabiqu walaaxiqun saabiq iyo laaxiq baa la yidhaha macnaa halkana nooc kale oo anwaacda xadiidka kaba mid ah ayuu inoo sheegayaay oo la yidhaha asaabiq waa kii horeeye walaaxiq kii ka dambeeye isaga ka daba tegay ama haleelayay marka maxay tahay oo arinta siduu inoogaba sheegu inoogu tacriifiye laba raawi baa jira kolley labada raawi da ahaan iskuma dhowo baa waxaa dhici karta kolkol nolol ba inaanay iskuma soo gaadhin laakiin maxaa jira sheekh keliya ayay wax ka wada wariyeen mid ahaan baa sheekhan hadduu doono min riwaayat alakaabir can alasaaqir iyadoo ah ayuu sheekhan wax ka wariyey waa iska dhintay sheekhii baaba in badan badan dib u sii noolaa uu wax kaba wariyey markaasay dad yaryaraa mar dambe ay laba kulmeen waxbay kaba wariyeen kii yaraaye markii dambe kaba wariyey baa isaguna cumri dheer yeeshay markaasaa maxay noqotay labadaa ruux ee sheekhan ama labadan shaksiya ku kulmay sheekhan keliya ee xaggaa lagu tirinayo inay dee qariineyn ku yihiin sanadkii wixii kuba tacalluqsanaa ayaa waxaaba dhacaysa geeridooda dee boqol sanood in ka badani inay u dhaxaysay kaas bay yidhaahaan asaabiq walaaxiq kolley umuuraha ay dee umuurahad uguba ihtimaameen ay kutubta gaarana uguba khaas yeeleen ay ugaba hadleen waxa weeyaan waxaa dhici karta ruuxu inaad aragto dee fulaan oo sheekha wax ka wariyey taariikhduu dhintayna waad haysaa haddana waxaad aragtay nin dee boqol sanado ama in ka badan ama boqol iyo soddon ay geeridoodii udhexayso ninkii wax ka warinaya dee haddii uu baabkan og yahay saabiq iyo laaxiqan isnaadka dee in kolley culowgiis iyo waxyaalana waa ka faa'iidaysanayaa wax ma arkayo isnaadkii in khalal iyo wax ku sugani jiro laakiin ruuxii aan taa ogeyn labada ruuxna arkay waxa uu qaadanaya ka dambe sanadkiisa dee ninka wakhtigaa hore dhintay boqol iyo soddon sano hortood ritaaba ninka wax ka waranaye kan dambe inaanu ninkan laba kulmi oo sanadkan inqidaac iyo kala go ku suganya taas laga u malaynaya marka halkan macrifada tan waxaa lagaga faa'iidaysanaya amni taa laga aamin noqdo oo waa lagaga aamin noqonaya amhilu ina siinaya وصنف في ذلك الخطيب كتاب كسوة كتاب رونو مطبوع ومفيد وصنف والسابق واللاحق وعنوان كاس السابق واللاحق خطيب ودي أنواعدا حديث كينو هينو غالبا متكسب كتاب قارك وخاص يري سادرادد ابن النقضة ويلين كسو عند tacasub iyo xasad iyo waxyaalo kale kuma jira inay insaaf la yimaadaa wuxuu garanayaa khadiib dabadii muxadisiintu inay kutubtiisa ay ciyaal u yihiin ama ay ictimaadsadaan waa kutubta funuunta kala duwan ee xadiidka ee mid kasta kitaab gaara kuwa khaas yeela saabiqiyo laaxiqana waa dejiyay bal waa kitaab aan looga horeyn isaga marka la eego dadkii ka horeeyay noocan may qorin ee waa kitaabkiisa asim wadaalika kalbukhaariyi bukhaariba weeye xadada waa waramay can tilmiidihi ardaygiisii abilcabaas saraaj waa ashyaa kole axaadii min ashyaa taarikhia waxaa kuba tacaluqsan bay ahayd waa tilmiidkiisii abulcabaas saraajna koley waa kunyadiisii oo nin xaafido moxamed ibni isxaaq laba idhaa asaraajna waa nisbo ila surji oo kale waa kooraya waa ama eeb ha noqoto ama samayn haba noqoto taas baa saraaj uu yihi saddex boqol iyo saddexiyo tobankii hijrada ayuu dhintay isagoo toddobiyo sagaashan jiray ayuu dhintay kolley mu waa leeyahay taas waa tilmiidkiisii daxaan baa waxaa meelo ka dhacay khaasatan caalig iyo naasirka aan soo marray kitaabkiisan taysiir markuu muwaafaqadiiyo bedelka hadda meel dikri soo galay abulcabaas sarraaj ayuu xagga qabtaa uu yidhaa waa sheekhii laakiin waa tilmiidkiisiisa halkan noo arinta uu bukhaari kaba wariyeen waa baab riwaayat alakaabir can alasaaqir waana axaadiid may ahayn ee waa ashyaa taariikh kuba tacalluqsan dee waqtigaa dheerna waa kaa dhint saddex marka wuxuu yidhi bal horta wamaata wuu dhintay maha abulcabaas ma jeedo abulcabaas waa taa nidhi saddex boqol iyo saddexiyo tobankii jirada weeye ee waxa weeye waa bukhaari ayaa uu dhintay bukhaari isagoo dee ninka abulcabaas kaba wariyey sanata sittin wa khamsiina wa miyatiin laba boqol iyo lixiyo kontonkii jirada oo waqtigii bukhaari dhintay wa aakhiru man shaksikii ugu dambeeyey oo xadaa waramay canhu can ilbukhaari maa halkan kole damaa'irtiibaye waa can abilcabaas saraaj waa ciddii uu wax ka wariysa ninkii ugu dambeeyey abulcabaas saraajna bisamaaci maha ijaasee maqal wax kaga wariyeyna abulxusein alkhafaaf abulxusein ninkaa laba yidhaaho weeye waa nin magaciisa axmed ibni moxamed ibn axmed laba idhaa zaahidna ahaa khafafna waxay ka dhigantahay waa nisba ila alkhuf horta khufkan laba gashado ee ama iibkiisa waa iibin jiray ama waa samayn jiray khafaaf taas bay tahay qolooyinka nisbadaa leh macnahoodu waa nisbatan ila alkhuf haddaba ninkaas uu maanta sanata alaain wa tisciina wa alaati mia barhkood baaba afar iyo sagaashan ama shan iyo sagaahankii soo gaadhsiiye bal ninkani wuxuu dhintay laba boqol iyo saddex iyo sagaahankii marka maxaan meesha haynaa in bukhaari oo laba boqol iyo lix iyo kontonkii dhintay iyo abulxusein alkhafaaf oo saddex boqol iyo saddexiyo sagaashankii dhintay waa boqol iyo toddobiyo soddon sanadood baa udhaxaysa geeriyo labadooda geeriyood boqol iyo toddob ayaa ku kulmay riwaayada abulcabaas dee wakhtiga kulmeedna mahayna iyagii saarkeenba wakhtigaasna ma jirin uu bukhaari dhintay iyo in ku dhowna abulxusein alkhafaaf mama jirin e laakiin maxay tahay markaan abulcabaas baa mid kastaaba wax ka wariye marka bukhaari saabiqi buu noqon ninkana muxuu noqonayaa khafaaf laaxiqi waa mihaalkaasi wa samica uu maqlay abu caliyin albaradaaniyu abu cali albaradaani kole waa nin isna ninkan baaba isku magacaynoo dambe axmed ibni moxamed ibni axmed baa laydha waa nin xaafidoo faqiihna ahaa koley nisbadan baradaanna waa meel malaa baqdaad a ah, kaba dheerayn oo adigu nawaaxidaa ahayd ayay nisbadu tahay waa nin xambaliyo faqiihna ahaa xagga xanaabilada laakiin muxadid oo dee marka la eego muxadisiinta waqtigiisii raggii uguba mudnaa ka mid ah baqdaadna markii dambe degay haddaba abu cali ilbaradaani baa maqlay min tilmiidihi ardaygiisii asilafiyi waayo halkay cilmi ka helaanba iyo wixii kaba maqnaa way ka qaadanayeen ardaygiisii silafi siintu way kasirsantahe xarakaysta waayo waa lagu qaldamaa silafi weeye waana imaamkan shahiirka rixlada dheeree dee sanadada badan qaadatay waa kuba jiray markii dambena cumriye boqolba dhaafay intaasna haddana cilmiga nashrin iyo iskandariya isagoo degay silafi koley waa imaam xaafida ah, faqiihna ahaa muxadidna ahaa bal imaamkaas weeye oo nisbadan hadaba silafna waa awiyadiisii mid kaa mida ah, haddaanu awowgiisii dhawaaba noqono waxay leeyihin mala asalka hore waa laftii dee farisiyaaba e labada dibnood ayuu mid ahaan adugu ama faruur buu lahaa tanbaasi dee waa silaf ama iyadoo fadhiyo bad aada isugu dhow yihiin malaa lahjada reer faris ayaabay ahayd oo waa macnaa waa kii mashquuqu shafa ayuunbuu kaba dhigan yahay nisbadiisu waa taa waa imaamkan kutubtiisii qaarnayna soo gaadheen xaafidka shayrkana ahaa haddaba waxa weeye sheekhiisii abu cali albardani ayaa silafi xadiian ka maqlay weliba rawaahu canhu kaba wariyey wamaata waa waa kuma waa abu cali albardani calaa ra'si alkhamsi miati shantii boqol madaxoodii koley afar boqol iyo sideed iyo sagaashankii hijrada yahayd shantii boqol madaxoodii ujeedada waqtigaa shantii boqol ay buuxsamayeenoo geeridiisu afar boqol iyo sideed iyo sagaahankii bay ahayd ama isaga tilmiidkiisii silafy dee afar boqol iyo ilaa lix iyo toddobaatankii waa noolaayo ilaa waqtiyadaasuu soo gaadhay marka waqtiyadaa uu da ahay uu boqolba ku dhowaadna dad yaryaraabaa la kulmay wa wuxuu ahaa bal haddaba dadkii kale iyaguna silafi wax ka wariye waxaa ahaa aakhira asxaabi silafiyi silafi asxaabtiisa ninkii ugu dambeeyey waxaa ahaa sibtuhu waa inan ama dee uu awow ahaa xag hooyo abulqasim bnu maki nin abulqasim bnu maki la yidhaaho ayaa dadkii asilafi asxaabtiisii culimmaduna kolley umuuraha way dabdinayeen dadkii isaga wax ka maqlay ninkii ugu geeri dambeeyey waa sibdigiisii abulqaasim goormuu dhintay wamaata sanata hamsiina wa lix boqol iyo kontonkii marka waxaan meeshii haynaa laba ninoo labadooduba silafi ka wada wariyey ayaa midna afar boqol iyo sideed iyo sagaashankii dhintay midna lix boqol iyo kontonkii dhintay haddii aan calaa rasi khamsamiya waa sidee sharxu nuqbana kuba sugnayda taa aan raacno boqol iyo konton bay noqon haddii kale waaba boqol iyo labiyo konton sida aan leenahay waa sanadu dhintay haddii aan eegno kolley raajixa afar boqol iyo sideed sagaashankii inay ahayd wa baynahumaa waa kolley cibaaradii xaafide waxaa labadooda geeri ahaan u dhaxaysay labadne min asaabiqi iyo min allaaxiqi mi-atun wa khamsuuna boqol iyo konton qaala sheekhulislaami waa xaafid bnu xajar horena taa waan usoo aragnay kitaabka suyudna kutubtiisa sheekhulislaam waa xaafid bnu xajare wuxuu yihi markaa waana wixii uu sharxu nuqbo ku yidhi wahuwa dadan ama tiradan ah boqol iyo konton sanadood ama boqol iyo labaiyo kontonku ee saabiq iyo laaxiq u dhaxaysa labadoodii geeriyood akaru maakii kii ugu badnaa weeye waqafnaa aan aragnay daalacanay caleyhi korkiisa aan isku dultaagnay ee min dalika umuuraha saabiqiya laaxiqa iyo dadkaa sheekh keliya ka wada wariyay iyagoo aada u kala foga kolley sababtuna waxa weeye siaad marka horeba sheegayoo sheekhan baa wuxuu ka warinayaa nin tilmiidkiisa isagoo dee weynaadayba ayuu tilmiidkiisii wax ka warinaya waa baab riwaayat alakaabir can alasaaqir wuu dhimanaya tilmiidkiisana in badan buu noolaanaya kaba dambaynaya waxaana la kulmaya dad yaryaraa oo markaa dambe ayaa deeta la kulmayo wax ka warinaya waqtigaa isba akhiralcumri joogo kuwiiba haddana muddo dheer sii noolaan iyo cumrigoodu dheeraanaya tan baa soo baxaysa marka labadinoo is xaggii sanadkii meelow kaga siman ayaa dee masaafada intaa leegee zamanigii ay u dhaxaynaysaa geeridoodii waa saabiya laaxiq xaafid maxajar hadalkiisan buu wax raacinayaa uu yidhi intaas boqol iyo kontonku waa intii ugu badnaydeen aragno beyn saabiq iyo laaxiquna dhexaysay muddo geeri ahaan marka wuxuu uhi waqad samica uu maqlay adahabiyu dahabi can abi isxaaq atanukiyi waa imaamkii dahabi waa nin dee talaamidiisii kaba mid ahayd abu isxaaq atanuki buu wax ka maqlay waxadaa canhu weliba uu ka waramayo isna waa sii gudbiyeyba kamaa dakarahu shaykhu lislaami fii taariikhi xaafid maxajar siduu ku sheegay taariikhdiisa kolley laba taariikhoodna meeshan way soo gelayaane laakiin dee waa kitaabkiisa adurarulkaamina ee uu ku ururiyo dadkii qarnigii sideedaad markaas dadkaa waktigaa jiray waxaweya kolleyna waa inuu qarniga dhexdiisa dhintay shardigiisu maase tilmiidkiisa sakhaawi inuu qarniga wax kaba noolaa dowlaamic maaha dadka uu ku ururiyo adurar ulkaamina fii acyaani markaa ahli lmiati athaamina waa taas waa taariikhdiisa kolleyna waa halkaa tarjamada dahabi ay kuba sugantiyo dee dabaqadaas dadkii qarnigaas noolaa ilaa xataa kii toddoba boqol iyo kowdii ama toddobadii boqol iyo labadii dhintay sia ibnu daqiiqalciid oo kale tarjamo waa ku leeyahay kuwii iyagu sideedan boqol iyo wixii ka horreeye dhintana way ku leeyihiin walow sheekhyadiisii waaweynaa waxa weeyaan qarniga soo weydaartay sida bulqiini iyo ibnu mulaqin iyo xaafid alciraaqi iyo qarniga sanado uun soo weydaartay aanu dee tarjamo kulahayna laakiin iyaguna kitaabkiisan kale inba ulqumri laba idhaa intuba oo madbuuce wixii uu soo gaadhay sanadii malaa ibnu kathiir iyana waqtiyadii ku joogsaday taariikhdiisu ku joogsatuu ka bilaabay isagana waa waqtiyadii u dhashay markaa dee ilaa uu ka dhimanayana taariikhdaa wada inba ulqumri markaa fi anba markaa cumr bal taasna waa taariikhdiisa waxaa laga yaabaa inuu imika durarul yahay halku hadalka kuba yidhi imika dee taamajasminayo labadaa kitaabo waa jiraane suu kuba sheegay buu wuxuu leeyahay in waxbuu kaba wariyey wamaata waanu dhintay waa dahabi sanata amaanin wa arbaciina wa sabcimia iyo sideed iyo jirada ayuu dahabi dhintay waa waqtigu dhintay haddaba dee abu isxaaqna waa ka dambeeyey marka wuxuu idhi suyuudiba hadalka watee wa aakhiru man shaksikii ugu dambeeyey oo maata dhintay min asxaabi tanuuqiyi marka la eego ninka abu isxaaq tanuuqi asxaabtiisii iyo xertiisii ninkii ugu geeri dambeeyey imaka aan ognahay inla dhintay buu sheegayaa ashihaab shaari kole ashihaab shaawi weeye sida kutubta kale kuba sugan ra-da unbaa wow ah ashihaab shaawi maanta wuu dhintay shihaabkana fii dilqacda ama dilqicda sanata arbacin waamaaniina waamaanimia waa sideed boqol iyo afariyo sideetankii koleyna waxaad moodaa kitaabka walow saddexiyo sideetankii iyo dee malaa u taam noqday waa waxyaalo ilxaaqaad dambe tani ee waqtiyada sideed boqol iyo afariyo marka maxay noqon dahabi iyo shihaabu shaawi waa saabiq iyo laaxiq dahabi boqol iyo toddoba boqol iyo sideed iyo afartankii buu dhintay ama ninkan kalena sideed boqol iyo afar iyo siddeetankii ayuu dhintay waa boqol iyo dhowr iyo soddon sanadood kolley bukhaari iyo khafaaf intii u dhexaysa weli ka yar badan laakiin de waa boqol iyo dhowr iyo soddon sanadood baa uba dhexaysa marka taasoo kale imaka laakiin imanka taasi hadhow dee hadalkii xaafidee uu lahaa intii ugu badnaydeen aragnay saabiqee laaqa waxa u dhexayso boqol iyo kontonno ma gaadhayaan e, laakiin hadal buu imanka wadaa dad markaa weli nool baa jiray buu leeya abu isxaaq tanuuqi dadkiisii kaba mido wamin asxaabi tanuuqi iyo asxaabu tanuuqi waxaa ka mid a ah, laana imaka jamaacatun jamaaca mawjuuduuna koley sanba aniga nusadan waa laga yaaba daar de imika waxa weeye un waa kelimo marfuuca mawjuuduuna waana jamac mudakar marka halkan ya-da ayuunbaa wow ah oo laba in la yidhaaho dee waadan ku saxanaynaa mawjuuduuna ee mawjuudiina maaha ma mansuubna ma aha majruurna maaha waa mawjuuduune macnaa waxaa jira asxaabtii tanuuqi maanta jamaaca joogta weli nool markaasaa wuxuu ihi suyuudi wain kaana fi dunya hadduu adduunyada ku suganya baqowna adduunyadu ay sii jirtuu leeyihi oo nintaaba laba rogin adduunyada waqadara allaahu ilaahayna qadarakoodii inay sii noolaadaan qaramulqadar almadkuur qadarka ah way ku dhowaanayaan macnaa wuxuu leeyahay qolooyinkan xertii tanuuki weli ka nool haddii adduunyadu ay sii jirto iyagana ilaahay u qadaray inay intaas sii noolaadaan dee kol haddii imika shihaabu shaawi iyo uu dahabi ay udhaxaysa boqol iyo dhowr iyo soddon snood raggani hadday dee sii joogaan oo adduunyaduna baqa uu jiray iyaguna ay sii noolaadaan waa dee qadarkan baa boqol iyo kontonkan way ku dhowaanayeen ama way gaadhi kuwaasi laakiin dee taas isagoo waqtigiisii uu meelahan qorayay ama kitaabkiisa kan alifayay weli rag baa nool buu leeyo haddii kuwaasi ay bal sii muddo sii joogaan oo dhowr iyo toban sanood dambe ay sii noolaadaan boqol iyo kontonkii abu cali albaradani iyo abulqasimi markii u dhexaysay iyaguna way gaadhayaan bal aan kaga baxna halkaas saabiq iyo laaxiqi aw itafaqu amase way iswaafaqeenaa ruwaatu ruwaadi calaa shayin waxbay isku waafaqeen wa min qowlin hadala aw xaalin xaala ah aw sifatin sifa ile xaaladu ficli iyo qowli labadaba way ka dhigaan oo dee xaalo qowli iyo xaalo ficliya waa isla midunbay haddana kuwa miaaliyaane bal wuxuun bay isku waafaqeen oo macnuu waa maxay ruwaaddii xadiidka kale warinaysay ayaa waxay iskaga daba tegeen oo ay iskaga daba tegeen shay qowlah amase ficilah amase dee xaal iyo sifo kaleba ah ka nooca caynkaase waxay ruwaaddu iskaga daba tagaan ay isku raacraacaan iyagoo ruwaaddii kale hadda kala warinaysay fa musalsalun musalsal weeye oo kaasna musalsal baa laydhaha musalsalkii an buu kaba mid yahay wadalika ka samictu fulanan yaquulu ashhadu billaahi laqad xadaanii fulan ilaa khayr macnaa waaba maxay waa dee xaalo qowliyahe iyadoo ama waa qowle iyadoo raawi baa odhanaya samictu fulaana yaquulu ashhadu bilaahi hebel baan maqlay isagoo le ashhadu bilaahi laqad xadaanii fulaanun kii kalena marka dambe ayuu saasuu odhanaya ashhadu bilaahi laqad xadaanii fulaan kii kalena saasuu odhanaya intaasah laqad xadaanii fulaanun wal ashhadu bilaahi laqad xadaanii fulaan ayay wada odhanayaan oo iskaga daba tegayaan ruwaadii kala badeedunayd cusur kala duwan noolayd xadiidkan wada warinaysay musalsal baa la odhanaya waxadaanii fulaanu wayadi calaa katifi waa ficil layskaba raaceeno waaba iyadoo uu odhanayo shaksiga markii xadiidkii laga warinayo xadaanii fulaanun wayadhu calaa katafihi markaa uu aniga ii waramayey gacantiisna garabkaygay saaraan kii kalena siibuu samaynaya kii kalena siibuu samaynaya mid kastaba muxuu odhan xadaanii fulaanun wayadhu calaa katafihi ila aakhirih waxadaanii fulaanun wahuwa aakhidun bilixyati isaguna xadiid kaloo musalsala ee kutubta musalsalaadka majmuuca ka madbacaysan hebel baa ii waramay isagoo garhkiisa haysto qaala wuxuu ihi aamantu bilqadari ilaa akhiri kole waa xadii ficil iyo qowlba ku wada tasalsulay oo markaas xadiidku in dee laa yajidu cabdu xalaawat aliimaan laftigiisu iyo taas baabu ahaaye markaasaa mid kasta maxaa uu ku tasalsulay hebel baa ii waramay wahuwa akhidun bilixati isagoo garhka haysta waa ficil waxaanu yidhi aamantu bilqadar waayo xadiidkan baa waxaa kuba sugnayd ruuxu inaan iimaan lagaba helayn ilaa qadarkii rumeeyo xulwihii wa murih taasba sharihii wa khayri uu rumeeyo iimaankiisuba ma hagaagayo markaasaa mid kastaa odhanaya markuu xadiidka dhammeeyo intuu garhkiisa qabto waayo anas baa saas xadiidkana uu ahaaye aamantu bilqadar intaasuu iskaga daba tegay إلى آخره وكالمسلسل وحكى الله ومذا كي كنت سلسلي بالحفاظ حدثني فلان الحافظ الحافظ أما الفقيه وفقيه عن فقيه عن فقيه تاكبة تسلسلي وقد يقع إنه دعا لا أركا التسلسل تسلسلك في معظم الإسناد الإسناد كإنتي سبضا وذلك كالمسلسل بالأولية waa kii awalnimo ku tasalsulay fa ina silsilata silsiladu tantahi fiihi waxay ku dhammaanaysaa ilaa sufyaana sufyaan waa kii markaynu kitaabka bilaabaynayba xadiidkii musalsalka ah, almusalsal bilawaliya kaasba weeye aynu kaa kuba soo bilownay casharadan markaa waxaana ay tahay Eh, mid kastaaba muxuu odhanaya xadaanii fulan wahuwa awalu xadiiin samictu minhu wuxuu socdaba sufyaan ibnu cuyeyne marka la gaadho ayuu joogsanayaayo sufyaan ibnu cuyeyne camr ibnu dinaar iyo abuqaabus iyo cabdulaahi ibnu camrinta ka dambaysa iyagoo axaadiis caadiga ah eh, laakiin sufyaan raawiga isaga ka warinayay ayaa lahaa waa xadiidkii ugu horreeya sufyaan kaba maqlay intii ka dambaysayna taasuu ku tasalsulay ilaa dee wakhtigeena la soo gaadho markaa silsiladii haddii lagu wariyo ilaa xadiidka oo dhan waa wahan bay leeyihin iyo qalad ee waxay ku joogtaa sufyaan ibnu cuyeyne kuba joogtaa kaas baaba kaba mid oo markaa tasalsulkii anuu sanadkii ku wada dhammaan eh laakiin qayb uu yahay oo markaa meeluu ku joogsanaya ay jirto kaasna waa musalsalkii waan kaba baxayna waana sifaadkii asaaniidda dee waxaanu xadiidkii kolley kulansanaya bay leeyihiin raawigi isagoo xadiidkii xafiday haddana xaaladii ama sifadii ama qowlkii sheekhiisuu laba yimina soo naqliyey waaba ziyaado dabdi oo xadiidkii iyo wax ka badanba waa kan ruuxani soo dabdiya walow ay idhaahaan inta badan tasalsulaadkan xadiidkii isagoo iska jira oo xadiidka suganba ah ayay haddana tasalsulkan kolkol khalal in badan kuba yimaadaa taasi ay jirto aw itafaquu amase way iswaafaqeenoo ruwaadii isman magac ahaanu bay isku waafaqeen faqad keliya aw macal kunyati ama magacii iyo kunyada macii aw ismil abi ama magaciiyo magacii aabbaha awiljaddi ama magaciiyo magacii aabbaha iyo awowgii bay iskuma waafaqeen aw inisbati ama nee nisbadii loo nisbaynayey magaciiyo dee nisbadii ama kunyadiiyo nisbadii waxaasaa iswaafaqay hadduu noocaa yahayna fa muttafiqun wa muftariqun waa ku iswaafaqay kalana tagsanoo xaggii waxaanu iskuba waafaqeen magacaa iyo waxaan kale raac raacsan na mutafiq buu ku noqon dee laba shaksi ayo ama inka badan baana waxaan leh oo xaggaasna dawaaddii iyo musamayaadkii dad kala tagsan weeye oo muftariqu waa xaggii musamayaadka iyo dawaadda xagganna waa xaggii asmaada bal waxaa la idhaha almutafiq muftariq amhilada inoogu cadaan doontaa wasanafa fiihi noocan waa alifeeye alkhadiibu kitaab almutafiq almuftariq uu kuba magacaabay amhiladii maxaa kaba mida wadalika kalkhaliil bni axmed khaliil ibni axmed ba wey sitatun hum sitatun oo dee ninkan caruudka iyo naxwada iyo imaamka kuba ahaa caruudkana ninkii ibtikaartay baa awsaantiisa dee carabi u isticmaalaysayoo saliiq ahaanii bay u isticmaalayso maaha inuu isagu waxan laba yimi laakiin markuu dee shicirkii carabeed iyo tabuuc awsaantii ay shicirkooda kuba imanayeen buu soo saaray bal iyo dee xagga luqadna kitaabkiisa alcayn waa kutubtii jaanibka uguba horeysay khaliil bn axmed keligii maahay waa lix kaloo kolley kutubta musalaxo halkan way magacyadooda inoo sheegaan waa axmed bni jacfar bni xamdaanaba weeyaan oo taa hore markaa magaciyo magacii abbay ku kulmeen waana shaksi wax ka badan maxaa kaba mida axmed ibni jacfar ibni xamdaan afar nin baa laydhaa weliba isku wakti ahaayo waa meelaha ishtibaah yimaado labada nin hadday waktigoodu kala fog yahay dee dadkeennan aan dabaqaadka kala aqoon mooyaane ishtibaah ma jirayo waa la kala garanaya laakiin laba ninoo intay isku waqti yihiin ama isku casri yihiin kolkol sheekhii la wada kulmay dee ishtibaah weyn baa meeshii imaan isi irtibaas dee weliba arrinku wuxuu sii adkaanaya haddii midkoodna daciifuu noqdo oo kale oo dee xadiidkii markaa makii daciifkaa baa warinaya makii iqada baa warinaya ishtibaahaasi meeshu yimaado haddaba axmed ibn jacfar ibn xamdaanna afar weeye waa abuu cimraan aljawniy thaani kolley dabcada marka la eego daaru diyaa waana tayd wada socday noo waafaqsan waa abi cibraana waa abi bakr bni cayaashin oo la tiro waayo sababtu waa maxay kalkhali waa amhiladii wadaalika kalkhaliil halkaasay ku cadfantay kalkhaliil ibni axmeda waa sitatun wa axmed bni jacfar bni xamdaan arbacatun wa abi cimraan aljawniyi baan odhanaa abi cimraan aljawni oo kale maxay ku kulmeen kunyadii iyo nisbadii isnaani laba nin weeye abi bakr bni cayaashin abubakr bni cayaashoo midkood ninkan qaariga ah ee caasim wax ka wariyay quradan toddobadaa mid ahaan raawigiisa ah alaaatun saddex weeye iyaguna waana nin dee muxadian oo kutubta xadiidka waa kaa kusoo noqnoqda xamaad ibni zaydin wabni salama de laakiin iyagu way kala soocayiin waa marka magacoo keliya lagu kaaftoomay sanadada yimaadaan xamaad iyo xamaad magacii bay isku waafaqeen waa almutafaq almuftariq midi waa ina zayd midna waa ina salama wlxanafiy waqalxanafiy nisbadaba weeye oo dee imaato kutubta imanaysa oo dhacaysa marka maxay noqotaa laba ayay noqonaysaa nisbatun ilaa bani xaniifata reerka reer bani xaniifa laydhaa waa ruwaada horena waa dadka alxanafiy nisbadoodu ay tahayba waabata iyo welilmadhabi waa ragga dambe markii alxanafiy laydhaa waaba madhabkii abu xaniifa looba nisbeeyey nisbadana way ku kulmeen alxanafiyu oo markaa wuxuu ixtimaali inuu nisbatu ila اlmadhab iyo nisbatu ila اlqabiila walow barhkood xagga madhabka marka la eego ay ku siyaadiyaan si loo kala saaroy alxaniifiyu yidhaahaan laakiin waa tan dee qiyaaskii waa sidaas bal markaa umuurahaasna maxaa la yidhaha almuttafiq almuftariq kaasna halkaasaan kaga baxaynaa aw itafaquu way iswaafaqeen khadan xaggii dhigaalka laa lafdan lafdigiiskumay waafaqino macnaa waxa weeyaan suuradu markii la qoro kitaabadii isku sibay u qoran yihiin sababta waxa wey ma eegaynaa dhibicdii xarakadiina ma eegayno dee markaa xuruuf kala duwan baa si wada qoranto bad iyo ta iyo ta sibay u qormi jiim iyo xa iyo kha sibay u wada qormi siin iyo shin adugu dee waa taa xuruuf badan isshabahaysaa jirto si wada qoranta xataa kitaabka qur-aanka markii saxaabada cahdigoodii la qoray dhibicna ma lahayn xarakana ma lahayn dhibic muu lahayn marta hadee qarnigaasoo dhammaan baa dhibco iyo taasi ay yimaadeen oo dee nuqadii iyagu markaas ishtibaahna uma imanayne haddaba saasoo kale haddii dhigaalkii waa isla mid laakiin markaa waa khadan qoraalkay iskaga mid yihiin laa laftan dhawaaqa iskaga mid maaho dee markay asiid iyo usayd noqoto si dhawaaqi waa kala duwan yahay markaa dhawaaqi uu kala duwan yahay haddaba taasoo kale ama xaraka ama xarafka ay kala duwan yihiin maxaa la yidhaha noocaasna fa mu'talifun oo mukhtalif waa almutalif oo mukhtalif waa anwaacaha ugu ahamsan anwaacdan aan haynoo dhan waayo tasxiifaadka iyo aqlaadda waa meelaha yimaadaan magacyada qiyaas ma galo oo naxwo iyo sarfi aad aqoon badan u leedo kaa caawinaya ismina sad ugu dhawaaqalayd ma jirto waa naqli un waxa iyada lagaga badbaadaa tasxiifkaiyo taxriir markaas hadiyo goorna tasxiifka badan iyo qaladadu meelahay galaan haddaba nooca caynkaasee isshabahaya qoraalkii laakiin dhawaaqii ku kala duwan maxaa la yidhaha mu'talif wuu isu dudmay waa xaggii kitaabada wa mukhtalifun waana kala duwan yaho dhawaaqii waa ku kala duwanya kaasna wey noocan aad bay culimmadu qaladka badanee ka yimaada daraaddeed ugu ihtimaameenoo wasanafa fiihi waa alifayo khalqun waa jamaaco maha mid iyo laba waa dad fara badanoo awalhum kii ugu horeeyey cabdulqani bnu saciid uu yahay cabdulqani ibnu saciid alasdi waa nin caalim ahaa xaafid ahaayoo reer masara afar boqol iyo sagaalkii dhintay ninkaas baa ugu horreeyey kolley sheekhiisii daaraqunina kitaab weyn buu leeyo madbuuc ah oo imaka ajzaa lagu madbuceeyey laakiin kitaabkiisaa ka horeeyey walow waa sheekhiisiibee daaraaquniye laakiin kitaabkiisa mala isagaa taaliifkiisu horeeyo sanbay deeta u idhaahaan cabdulqani baa u horeeyey bal cibaarada idiintaa la saxanaysaan waxaa inoo yaala cabdulqani bnu saciidin dahabiyu waakhiruhum sheikhu lislaami koley sayuudi kutubtiisa ama caalifiyadiisa way kuba sugan yihiin cabdulqanina waa reer asdi waana reer masar markay beled noqoto dahabi shaqo kuma lahayn ee sida nuskhada kuba sugan cibaaradeedu maxay ahayd khalqun awaluhum cabdulqani bnu saciid wa halkan aakhiruhum baan gelinaynaa adahabiyu laakiin de waakhirhum taa dambe ayna qabsanayso bal waxa weeye laakiin sa kutubta dabcada kuma sugan maxaa cibaaradu tahay waakhiruhum dahabiyu uma shaykhu lislaami oon uma halkaa dhigno aakhirahumna aan dahabi ka horreysiino oo markaa muxuu noqonayaa dadkii dedejiyey de waataa aan leenahay cabdulqani daraquni kitaabka markaa khadiib oo kale ibnu makulo kutubtiisu kutubtaa ay ugu taamsanayd hore raggii ka dambeeyey isaga sii taam yeelay waa kutub fara badan laakiin waxaa u dambeeyey dahabi baa u dambeeyey dee adugu dahabina waa laga dambeeyeyo e laakiin waa dadkii ugu dambeeye dahabi kitaabkiisan e almushtabi waa kitaab buu leeyahay mujalad laba jusa lagu madbaceeyey kaas buu leeyahay kaasaa uun isaga horta uma shaykhulislaami waa xaafid ibnu xajar waa kitaabkiisana afarta jus ku madbacaysay tafsiir lmuntabihi bitaxriir lmushtabih ee kitaabkaa dahabi uu ku taxriiriyo uu sheegay in isagoo sheekhu xarako uun isticmaalay fatxa iyo kasra iyo dab waana waxyaalo qalad badani kaba yimaado halkaa wixiina in tasxiif laga nabadgala ee tasxiif dambaa soo kordhayba saa daraaddeed isagu qalamka waxaana yidhaahaan alqalamoo waa dee xuruuftan leeyahy bilkhaa ilmucjama biljiim markaa ama bilxaa ilmuhmala cibaaro saasa uu kuba dabdiyey tabsiir lmuntabi bitaxriir mushtabiho waa taa weye waa kitaabkiisa sudee suyuudiba markaasoo wdahabi markuu cabdilqani sheegu wadahabiyu aakhiran uma cuni biljamci fiihi alxaafid ibnu xajari fajaaa aya jaamica muxarari wasidha laakiin kitaab kalaa jiro kollay suudi kutubtiisa uu ihmaaliyo inaanu markaa arag mooyaane waa kitaab laydhaha tawdiix lmushtabih oon ku tirinayno kutubta baabkan kitaabka ugu weyn inuu yahay iminkana markii la taxaqiijiyey maca fahraska toban mujalad lagu madbaceeyey waa nin ibnu naasiridiini dimashqi la idhaaho xaafid muxujir ay isku waqti ahaayeen mooyikooda hor qoray laakiin waa dee horta war buu u hayay kitaabka xaafid baa horeeyo wuu soo gaadhay markaas laakiin muu arag sida dee horta meelaha markuu xaafid muxajir tarjamaynaya maadada xajar uu soo qaaday ayuu yihi kitaab sidaasuu leeyahe talow muxuu yeelay akhtaadii kitaabka dahabi ku sugnayd miyuu ku kadsoomay mise uu saxay cibaaro saas hadal saasuu yidhaahaa ibnu naasirudiin walow xaafi tumadeeye snood ka geeri horeeyey taasoo ibnu naasirudiin waa tawdiixulmushtabihi baa laba yidhaa bal kitaab buu leeyahay mujaladaho dahabi wixii awhaamee kaba dhacay uu ku ururiyo taasna waa leeyahayba haddaba kitaabkaas tawdiixulmushtabih oo dabcan markaas si fiicanna loo taxqiijiyey ayaa ah kutubta baabkan kuwaas dee rag ka dambeeyey oo san ninkii aan halkan kitaabkiisa ee kuba akrinay daabit qur'aaniyati aan kuba magacownay cabdilhaadi abyaari kitaab uu leey nadmi uu leeyuu sharax yarna saaray oo madbuucina waa jiraan waa nin dambe bal haddaba kuwaasaa ka mida ah. amiladii maxaa ka mida ah? misaaluhu salaamu wasalaam ama salaamu wasalaam iyadoo maxay ku kala duwayn salaam iyo salaam alawalu ka hore bitashdiidi waa shadan yahay wa huwa qaalibu maa waqac kutubta waxaa yimaada isaga u badan wahaani ka labaadna bitakfiifi waa salaam oo laamka waa la takfiifinaya iyagay koobaan iyagaa tirsan intaas markaa wixii aan ahayn iska shadbay markaa noqonaysa eed kutubta ku aragto waxaan u yihi wahuwa cabdullahi bnu salaamin alxamru saxaabiyu caalamkii saxaabiga ahaa wasalaamun ibnu ukhti oo uu abti u ahaa wasalaamun jaddu abi caliy iljubaayi ninkan muctasiliga abu caliy iljubaayi awowgii abtirsiintiisu gelaya wajaddu nasafi wasayidi qolooyinkaas awoyaashood raggaas abtirsiintooda wawaalidu maxamed ibn salaam محمد بن السلام البيكندي البيكندي شيخ البخاري بخاري شيخيسا iyaguna xataa waxaan filayaa ibnu naasiridiin inuu juuska arakaa kuba leeyahay waana iskuba khilaafeen masalaam baa mise salaam laakiin waxay raajax yeelaan salaam inuu yahay iyo wasalaam markaa wasalaam ibnu abilxuqayq alyahuudiyu ninkaa isagu yahuudiga dee kutubta siiradii baa khabarkiisu yimaada raawi isagu maaha isaguna waa takhfiifsan yahay iyo ashcaarta carabeedna waa yimaadaan awita bal halkaasna ka baxna mutalifkii mukhtalifkiisa waa badhane aw itafaqat ilaabaau aabbayaashiibaa iswaafaqay khadan xagga dhigaalka ayaa isku waafaqeen laa laftan dhawaaqa iskumay waafaqeen waa noocan aan kaba soo baxnay maca itifaaqi asmaai iyaday asmaadii iswaafaqday fiihimaa fiihimaana waa khadan wa weeye oo macnaha waxa weeye waa nooc kaloo labadii hore almutafiq iyo muftariq iyo almu'talif iyo mukhtalifkii ka kooban oo magacii baaba eeg magacyadii aabbaha ayaa xaggii dhigaalkiiba iska waafaqayaan oo waa noocan aan kaba soo baxnay almu'talif walmukhtalif laakiin magacii raawiga ee magacii waa dee markaa ibniga weeyaan ayaa iyagu way iswaafaqsayinoo waa isla mid lafdiga khadba aw cagsigo ama cagsigiyo magacii aabbayaashu lafdan iyo khadan bay iswaafaqeen laakiin magacii raawigu lafti unbay markaa xaggii khadkii ayuunbay iskaga dhow yihiin ama iskaga mid yihiin kaa maxaa lagu magacaabaya fa mutashaabihun mutashaabih baa la odhanaya wahuwa murakabun wuxuu isaga yimi min annawcayni qablo labadii nawcee kaba horeeyey wasanafa fiihi alkhadiibu kitaab madbuuca ayuu khadiibna noocan uba dejiyey miaaluhu miaalkiisu muuse bnu caliyin bifatxi lcayni wa muuse bnu culayin bidamiha oo la tasqiiriyo alawalu kaiiru jiddan muuse bnu cali magacii badnaa aad buu badan yahay wahaanii markay muuse bnu culayi noqoto nin bay hayaanoo waa ibnu rabaaxin oo muuse bnu caliy bni rabaaxin allakhmiyu lmisriyu taasba weeyaan oo ninkaas oo culay ibnu rabaaxo koleyna bal maalan mal masrna kol waali ka noqday kutubtana kuma sugan xadiidka wa shurax ibnu nucmaani bishiin ilmucjama walxai lmuhmala iyo wsuraj bnu nucmaan marka maxay noqotay shureyx iyo suraj waa mutalif iyo mukhtalif nucmaan iyo nucmaanna waa almutafaqiy muftariq way isu tegeen almutashaafi baa la odhanaya bilmuhmalati waaljiimi muhmaladu waa siinta iyo jiimtii alawalka hore shureyx bnu nucmaan taabiciyun waa nin taabiciyo yarwi can caliy bni abi aalibin kaba wariya wahaani ka labaadna min shuyukh lbukhaari markaa kolkol baa kutubta taxriif dhacaya oo dee ninkan shureyxoo surajba qormaya sida in badan kutubta meelo kala duwan dhacda ibnu surajkii shaaficiyada dee imaamka ahaayo kolkol kutubta qaarkood ibnu shurayxun halkiisii uu yimaado oo kale markaa ishtibaah iyo qalad baa kaba imanaya umuurahana qaladka lagaga badbaadaya oo wixii qaladka lagaga badbaadayay siyaquul adaa allah subxaana watacaala aclaa